الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سورة الرحمن ومدني madaniya waana aayaadkeeduna sideed iyo toddobaatan aayadood weeye suuraddan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga hadlayaa ilaahay sida keli ahaantiisu u abuuray arladan iyo samadan bini aadamkana ilaahay subxaanahu wa tacaala u uumay raxmadiisa daraaddeedna waxyaabo fara badan ilaahay ugu agaasimay oo u fududeeyey suuraddani waxay ka mid ahay suurado rasuulku uu ku dul akhriyey jinka sida xadiis saxiixa oo tarmadi uu soo saaray iyo xaafid albasaar ay uu tilmaamayo oo jinku ilaahay markuu lahaa subxaanahu watacaala fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan su-aashaasi waxay kaga jawaabayeen jawaab aada u habboonayd iyagaaba intiga ka jawaab wanaagsan buu rasuulku lahaa fakaanuu axsana marduudan minkum laa shaya min nicamika rabbana nukadib falaka alxamdu saasay lahaayeen shay nicmadooda ka mid oonu beeninaynaa ma jiro alraxmaan allah raxmaanka ee naxariista badan lihii callama waxa uu baray macnaha muxamed sala allahu calayhi wasalama alqur'aana qur'aanka ayuu baray mafcuulka hore ayaynu qadalayna alraxmaanu allaha ahi callama wuxuu baray nebi muxamed alqur'aana qur'aanka ayuu baray khalaqa wuxuu abuuray alinsaana dadka ayaa alle abuuray callama wuxuu baray alleh hu insaanka ilaahay wuxuu baray albayaana hadalka ayuu baray callama wuxuu baray allaahu yacni hu insaanka amba dadka albayaana caddaynta ayuu baray yacni annudqa ayuu baray culimada qaarkood khayr iyo sharba way yidhaahdeen ashamsu qoraxdu iyo waalqamaru dayxu yajriyaani way soconayaan bixusbaanin ay bxisaaba xisaab bay ku soconayaan ashamsu qoraxda iyo waalqamaru dayxu jaariyaani kuwii soconaya weeye amba yajriyaani way soconayaan bixusbaan xisaab bay ku soconayaan waannajmu xidiga iyo washajaru dhirtuba yasjudaan way sujuudaan yasjudaan way sujuudaan oo ilaahay bay u sujuudaan waasamaa'a rafacahaa ay wa rafaca wuu kor yeelay allaahu macnaa ilaahay assamaa'a samada ayuu kor yeelay rafaca wuu kor yeelay haa samada wa wadaca alla wuxuu dejiyey almiisaana cadaalad baa ilaahay dejiyey subxaanah cadaaladda ayaa ilaahay idin faray subxaanahu watacaala oo cadli buu soo dejiyey macnaha dadku inay cadaalad sameeyaan wuxuu ilaahay u soo dejiyey cadaaladdan anlaa tabgaw ama miisaanka wax lagu kala misaale muxuu soo dejiyey anlaa tabgaw ay lianlaa tabgaw si aydaan ugu xadgudbin anlaa tabqow ay lianlaa tabgaw si aydaan ugu xadgudbin marka anta masteriye ayaynu ka dhignay laadana naafiya fi lmiisaan miisaanka si aydaan ugu xadgudbin ama anlaa tadqow ay laa tadqow ha ku xadgudbina fi lmiisaan wa aqiimuu ooga alwasna miisaanka toosiya wa aqiimuu toosiya alwasna ay almiisaana bilqisti cadaaladku toosiya walaa tukhsiruu ha khasaaraynina amba ha nusqaaminina almiisaan miisaanka ha nusqaaminina waalarda oo wadaca alla wuxuu dejiyey alarda arladana wuu dejiyey oo waa uu simay waa kan dejiye ilaah idin abuuray wadaca wuu dejiyey alleh haa arlada lilanaam ay lilkhalqi makhluuqa ayuu dejiyey lilanaami khalqiga amba makhluuqa ayuu ilaahay u soo dejiyey fiihaa xaaluu ku sugan yahay waa xaala muqadara amba fiihaa waxaa ku sugan arlada faatiha qudaar baa ku sugan wax la yskaga ayaa ku sugan wannaklu timir baa ku sugan timirtaasoo daatu alakmaami galal amba dhimbiila u saaxiiba alakmaamu waa jamcu kinnin kageedkan timirtaa bilowga hore markuu midhaha soo saarayo wuxuu soo saaraa shay ay culimmada ku tilmaamayaan sida carabka oo kale inuu yahay waa dindiishiisa amba geedhihiisa noocaasa amba galka midhaha uu ku xambaari doono sida carabkao kale usoo soo baxayaa kadibna waxa uu soo saarayaa ubaxii daatu daatulakmaami galal u saaxiiba ambaba dhinjiilo waa galalka ay ku jirto weeye waalxabbu baa ku sugan midho waalxabbu baa ku sugan midho midhahaasoo dulcasfi caleenu saaxiiba ama bal dulcasfi bal u oo midhaha dee geedkay ka baxayaan caleen buu leeyahay amba bal buu leeyahay waarayxaanu udgoon baa ku sugan wax la udoonsado amba waarayxaanu risiq baa ku sugan ee fa biayi aalaa'i rabbikumaa khitaabka iminka kiniya lala hadlaya fabiأyi aalaa'i rabbikumaa jinka iyo insigow rabbigiin nicmooyinkiisa toodeteebaad mideebaad tukadibaani aada beeninaysaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa jinka kumaadaasaa jinka iyo insiga ku dhacaysaa jinka iyo insigow rabbigiin nicmooyinkiisa nicmooyinkaa toodeebaad nicmooyinkaa alleh mideebaad tukadibaani aada beeninaysaan bal nicmooyinka allet aad beeninaysaan waa ma jiro weeye allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala si ayaad beeninaysaan marka waa inaan midna la beenin wey khalaqa wuu abuuray khalaqa alla wuxuu ka abuuray alinsaana dabka wuxuu ka abuuray waa asalkiye min salsaal dhoobo sanqaraysa ayuu ka abuuray dhoobadaasoo kalfakhaar dhoobadheriga oo kale ah kalfakhaar dheriga oo kale ah amba kalfakhaari sida mid la gubay oo kale ah ee markaa bini aadamku aadam ilaahay markuu abuurayey waxa uu mariyey marxalado amba xaalado dhowr ah saddex ah marka u horraysa ciid bay ahayd ciiddii baa la qooyey ciiddii baa ilaahay wuxuu ka dhigay dhoobo min qiinin dabeeto ciiddii markii la qooyey ay dhoobowday ayaa waxay noqotay min xama'in masnuun wax doorsoomay oo isbedelay dabadeeto waxay noqotay dhoobadii wax qalalay oo sanqaraya salsaan marka intaasoo xaaladood buu maray min salsaalin dhooba sanqaraysa ayaanu ka abuuray qallashay taasoo kalfakhaar mid la duday oo kale ah amba dhoobadheri oo kale ah wa khalaqa wuxuu ka abuuray aljaanna jinka aabbihiina waa jinka aabihii waa aadam halkuu inoogu jiro ka ugu jira wa khalaqa alla wuxuu ka abuuray aljaanna jinka aabbihiina alla wuxuu ka abuuray min maarij dhamac buu alla ka abuuray amba min maarij olol faafiya baa ilaahay ka abuuray oo min naarin ah malaa'igtana nuur baa ilaahay ka abuuray sida rasuulku cadeeyey salawaatu llaahi wasalaamu calayh fabiayi aalaa'i rabbikuma nicmooyinka rabbigiinseedeebaad hamba mideebaad tukadibaani aad beeninaysaa kuwa alle rabbialmashriqayni labada qorax ka soo rabbigooda weeye wa rabbialmaqribayni labada qoraxu dhac rabbigooda weeye oo masalan jubay iyo jiilaalkii amba rabbulmashriqayn marka labada laga dhigo sanadku waa labiiyo toban bilood lixdii biloodba jiho ayay ka soo baxaysaa jihana de way u dhacaysaa weeye fa biayi aalaa'i rabbikuma jin iyo insigow nicmooyinka rabbigiin toodeebaad tukadibaani aada beeninaysaan maraja wuxuu sii daayey alleh albaxrayni labada badood amba maraja wuxuu isdhex geliyey albaxrayni labadii bideeyow kuwii macaanaa iyo kuwii qadhaadhaa amaba wuu sii daayey yaltaqiyaani xaal ay kulmayaan haddana oo ay isdhex gelayaan baynahumaa waxaa ku sugan dhexdooda barzakh teed baa ku sugan teed ayaa ku sugan laa yabgiyaani xaal aanay isu tallaabaynin oo haddana aanay isku milmaynin oo aanay isdhexgelayn baynahumaa dhexdooda waxaa barsakh teedbaha laa yabgiyaan aanay taafaynin amba laa yabgiyaani xaal aanay ka tallaabaynin oo aanay isdhexgelayn oo biyihii qadhaara intay dib u soo racaan oo biyadii aanay midhaynin kuwii macanaa fa biayi aalaa'i rabbikuma jiniga insigoo nicmooyinka rabbigiintoodeebaad tukadibaani aada beeninaysaan yakhruju waxaa ka soo baxa minhumaa labada biyayow xaggooda waxaa ka soo baxa allulu luul baa ka soo baxa culimmada mucaasiriinta qaarkood waxay leeyihiin luulkani waaba shay noola ah markaa wuxuu tagaa badda gunteeda ayuu ku nool yahay waxa uu leeyahay gal amba sadaf wax la yidhaahdo qolof adag buu leeyahay dabeeto wuxuu soo tuuraa shay dareera ah oo la sija ayaa wuxuu noqdaa wax luul la oo dumarku ay isku qurxiyaan oo qaali ah iyo walmarjaan mid la isku qurxiyo marjaanka laftigiisu waa xayawaankan walaa bay leeyihiin iyo wlmarjaanu jawhar ayaa ku sugan mana waa wax la isku qurxiyo un jawharku amba walmarjaanu luulka yaryar culimada qaarkood waxay leeyihin waa nuuc ka mida ah waxyaabaha la isku qurxiyo oo midabkiisu casaan yahay oo aada u qurux badanna waa ay ku fasireen culamada qaarkood waxayna almarjaanka laftiisa waa dhagax waxaanu u samaysan yahay sida gacanta qofka oo kale ayuu shabahaa marka waa gacanta kafka qofka oo kale u ballaaran yahay waana waxyaabo dumarku isku qurxiyaan oo qaali ah fa biayi aalaa'i rabbikumaa nicmooyinka rabbigiinteedeebaad tukadibaan aad beerinaysaan walahu alla wuxuu leeyahay aljawaar waa jamcu jaariya aljawaar kuwa qulqula maaragtay aljawaari buu leeyahay kuwa socda almunsha'aatu oo la kor yeelo almunsha'aatu ayuu rabi leeyahy waa doonyaa la dhisay ama maraakibta la dhisay lakor yeelay la kor yeelay fi lbaxri almunshi'aat haddada khidana iyagaa socodka bilaaba amba curiya almunsha'aatu la dheereeyey fi lbaxri badda dhexdeeda socda alla leeyahay kuwaasoo aclaami buuraha oo kale ah kuwaasuu rabi leeyay ee fabiayi aalaai rabbikuma jin iyo insigow nicmooyinka rabbigiin soodeebaad tukadibaani aad beeninaysaan kullu man mid dhammaantii kullu man mid dhammaantii calayhaa arlada korkeeda ahaaday oo ku sugani faanin kii tegaya weeye faanin kii dhammaanaya tegaya weeye wayabqaa wayabqaa waxaa hari doona rabbigaa wejigiisa ayaa hari doona wejiga ka dul jalaali weynaanta u saaxiibka ah iyo wاlkraam iyo maamuusidaba iyo wاlkraami wa صifaة اlwجhi ilaahay wejhi buu leeyahy subxaanaه watacaala yaliiqu bijalaalihi fabiأyi aalaaءi rabbikumaa siniyo insigoo nicmooyinka rabbigiintoodeebaad tukadibaani aad beeninaysaan yas'alu waxaa wax weydiista ku alleh man yas'alu waxaa waxweydiistahu alleh alla ilaahay man duun baa waxweydiista fi samaawaati ku sugan waalardi kuwa arlada ku sugan baa waxweydiistaoo way baahan yihiinoo amba wax lisaanulmaqaalka la yidhahbay ku weydiistaanoo toos bay ilaahay u baryaan ambaba lisaanulxaalka wax la yidhaahdo qof baahan amba makhluuqa kale baahanba ilaahay baa wuxuu u baahan yahay ah, makhluuqaasi siiya kula yawmin kuladaa waxaa lagu nasbiyey waa darafkaa loo idaafeeyey yoomka mucog tahay kula yawmin ay istaqara waxa uu ku sugnaaday macnaa kula yawmin maalin walba alle wuxuu huwa kula yawmin maalin walba ay istaqara wuxuu ku sugnaaday huwa alle macnaa maalin kaste fii sha'nin arrin buu ku sugnaaday oo intaa khalqigiisuu maamulaya qaar buu hoos u dhigaya qaar buu kor u qaadaya intaba kulla yawmin maalin kaste macnaha wuxuu ku sugnaaday huwa alle fii sha'nin arrin buu ku sugnaaday qaar buu dembigooda dhaafayaa qaar baa dhibaatada haysta uu ka qaadayaa qaar buu dallacsiinayaa qaar buu hoos u dhigayaa axaadiista xasankii sidaasay kusoo wada arooreen weeye marka kulla yawmin waxaa lagu nasiiye waaqaase istaqara ayaa odhanaysaa kulla yawm wuxuu ku sugnaaday alle maalin walba fii sha'nin ee fa biayi aalaa'i nicmooyinka rabbigiin jin iyo insigo nicmooyinka rabbigiin toodeebaad tukadibaani aad beeninaysaan toodeebaad tukadibaani aad beeninaysaan sanafruqu lakum waanu idiin gacan bannaanaan sanafruqu lakum waanu idiin gacan bannaanaan idinka ayuha asakalaani labadan culculusow macnaa jin iyo insigo waa waciid min allaahi tacaala lilcibaad ilaahay ma mashquulsano oo shayna shay kama mashquuliyo markaa ilaahay waan idin xukun buu leeyahay sanafruqu waanu idinwaanu u gacan banaanaan lakum idinka ayuha saqalaan fa biayi aalaa'i rabbikumaa jin iyo insigow nicmooyinka rabbigiin toodeebaad amba teedeebaad tukadibaani aad beeninaysaan yaa macshara aljun jinkow yaa jamaacat aljin bay ka dhigantahay yaa macshara aljinni jinkow amba ururka jinkow reer jinow waalinsi insiga jamaacadiisow in istadactum haddaad kartaan oo qiyaamaa la tegayay in istadactum haddaad awoodaan an tanfuduu inaad ka dustaan min akbaari asamaawaati samada hareeraheeda amba gobolladeeda an tanfuduu inaad ka dustaan min aqdaari samaawaat sada hareeraheeda iyo walard arlada hareeraheedaba tanfuduu dusa bal ka baxa carara maanta laa tanfuduun dusi maysaan baa ilaahay laa tanfuduun dusi maysaan ilaa bisuldaan awood aad heshaan mooyaane ilaa bisuldaanin ay ilaa biamri illaah amarka ilaahay ku baxsataan ma ma jiro wey waa qiyaame waxaan loo deliishado la yidhaahdo dayaxa gaadhitaankiisa loo deliishanayaana waa eh, khuraafa casriya khuraafatun casriya waayo ayadan qiyaamay ka hadlaysaaba ee adduunye lagama hadlayo iyo jimla iyo dayax sagama feel kala qabo fabiayi aalaa'i rabbikumaa jinka iyo insiga nicmooyinka rabbigiin feedeebaad tukadibaani aada beeninaysaa yursalu waxaa lagu sii dayn hadday isku dayaan inay baxsadaan wey yursalu waxaa lagu fiiday calaykumaa korkiinna shuwaada tamac waa say waa daab naar ah shuwaada waxaa laydinku siidayn daab maaragtay min naarin ah daab qulqulayo naara amba shuwaada olol baa laydinku siidayn amba damac baa laydinku siidayn min naarin ah iyo wa nuxaas xiiq amba dufaan baa la nuxaas waa nuxaasun qiiq baa laydinku siiday ama waa nuxaas dee naxaas baa laydinku siiday la dhalaaliyey oo soconaysa ayaa laydinku sii dayn doona falaa tantasiraan waxba isuma tari doontaan oo isuma hiilin doontaan labadiini falaa tantasiraan jir iyo isigow waxba isuma tari doontaan oo isuma hiilin doontaan fabiayi aalaa'i rabbikumaa jinka iyo isiga haddaad tihiin nicmooyinka alaalaa'u waa jamac nicmooyinka rabbigiin toodeedaad tukaddubaani aad beeninaysaan balse ayaad dafursantiin baa ilaahay subxaana fa idaa xilliga faida nshaqat markay dildillaacdo faida nshaqat markay dildillaacdo assamaa'u samadu markay dildillaacdo oo fakaanat ay fasaarat ay noqoto warda ubax cas oo kale ay noqoto ubaxaasoo ka duhaani harag masalle cas oo kale ah amba ka duhaani subag oo kale ah dareeraba ay noqoto la dhalaaliyo oo fakaanat ay noqoto warda casaan ay noqoto amba ubax cas ay noqoto ubaxaa cas oo ka duhaani saan cas oo kale ah amba ka duhaani dufan oo kale subagoo kale ah fabiayi aalaa'i rabbikumaa nicmooyinka rabbigiintin iyo insigowtoodeebaad tukadibaani aad beeninaysaa fa yowmaidin sabasalgaadi fa yowmaidin maalintaa tani ay dhacdo laa yus'alu lama weydiin doono can dembihi dembigiisa lama weydiin doono insun mid insi ah iyo walaajaam mid jin ah midna lama weydiin doono aayaad kale waxaynu ku soo marray in la weydiin doono su-aasha la weydiinaya ayaa kala duwano mid waxaa la yidhaahdaa su-aalu اlisticlaami waalistikbaar waa su-aal su'aal baadhisoo la doonayo wuxuu sameeyey in isaga laga ogaado taa ilaahay uma baahno qofka inuu baaro oo su-aala uu weydiiyo oo xaqiiqada qofka ku ogaado laakiin marka kale ilaahay sugayo meelo kale in la weydiin doono lanas'alannahum ajmaciina camaa kaanuu yacmaluun waxaa la yidhaahdaa su'aalu tawdiiqi wataqbiix waa su'aal lagu ciqaabayo ma og tahay taasi marka way kala duwan yihiin xog lama weydiinayo wey laa yus'alu lama su'aali doono can dembihi insin xog dembigiisii uu sameeyey isaga lagama ogaan doono lama su'aali doono iyo walaa jaanjintoona fabiayi aalaa'i rabbikumaa nicmooyinka rabbigiisaodeebaa tukadibaan aada beeninaysaan tukadibaan yucrafu waxaa lagu garan doonaa yucrafu waxaa lagu garan almujrimuuna kuwa dembifalayaasha ah almujrimuuna kuwa kufriga sameeyey bisiimaahum calaamadahooda ayaa lagu garan calaamadahay leeyihin waa maxay indhaha ayaa waxay noqonayaan buluug buluugka indhaha bisadoo kale yeelanayaan ma ogti sida indhaha reer azraq ilan iyagoo eh, maaragtay indhacaas ayaa lajeelmadoogaa la keeni doonaa kuwaasaa ka indhaha buluugaa baa lagu garan fa yu'khadu waxaa la qaban fa waxaa la qaban doonaa binnawaafi waa jamcu naasiya waa fooda asal la geliyeyna waxay ciwad ka tahay mudaafu ilayhi koodooda ayaa la qaban doonaa binawaasi koodaha ayaa la qaban doonaa iyo waalaqdaam lugahaba waa jamcu lqadam hora marka inta halkaa iyo halkaa la qabto waxaa qabanayaa jadaxweyn soo maaha halkaa inta lagu doogo labada lugoodna la qabto ayaa alkee la geyn ilaahay baa tilmaamay baa lagu tuuri fabiayi aalaa'i rabbikuma jiniyo insiga oo nicmooyinka rabbigiintoodeebaa tukadgudaan aada beeninaysaa maxaa lagu odhanaya markaysaa la qabto haadihi tani jahannam wey waa jahanamo tani allatii jahannamada yukadibu ay beeninayaan bihaa ayada almujrimuuna kuwa kufriya yaduufuun waxay wareegi waxay dabaalan doonaan baynaha jahannamo dhexdeeda iyo wa bayna xamiimin biyo kulul dhexdood bay dabaalan doonaan biyahaa kululoo aanin xaddaafay kulankooda aanin xaddaafay oo heerkulkooda aan cidiba qiyaasi karaynin allah mooyaane fa biayi aalaa'i rabbikumaa nicmooyinka rabbigiinjin iyo insigow toodeebaa tukadibaani aad beeninaysaan bal kuwan kalena waa kuwii ka dunaaya eeg bini aadamku sida yihiin allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waliman mid waxaa u sugnaaday khaafa ka baqaya waxaa u sugnaaday maqaama rabbihi rabbigii hortoogsigiisa marka ismulmasderkani waa mudaafun ilaa faacilihi oo addoonka ayaa ilaahay hortegi doona liman waxaa u sugnaaday khaafa sabaqaya maqaama rabbihi rabbigii horjoogtigiisa uu rabbi hortegi doono amaba liman waxaa u sugnaaday khaafa sabaqaya maqaama rabbihi rabbi horjoogtigiisuu rabbi hor yimaado ilaahay baa dee la dul taagan qof walba rabbi taagnidiis ka baqaya oo addoon walba wuxuu sameeyey la dul yahay waxaa u sugnaaday ictiraabkani fabiayi aalaai rabbikuma nicmooyinka rabbigiinkood eebaa tukadibaani aad beeninaysaa jinigayso kaa waxaa u sugnaaday waa khabarkiiyo muqadama soo maaha dawaata afnaanin macnaa aljannataani qadar may maqaama rabbihi jannataani baa u sugnaaday markii hore mubtaduu ka ahaa labadaa tanno laba beelood baa u jannataankaasoo ka sise jannataan labadaa beeroodo dawaata afnaanin laamo badan u saaxiiba dawaata afnaan alafnaanu waa jamcu fanan mufradku fanan weeye waa afsaanta waa laamo laamo badan bay u saaxiibtay afnaanin laamo badan leh wa biayi aalaa'i rabbikumaa nicmooyinka rabbigiin jinka iyo insigoo mideebaad amba toodeeba aad tukadibaani aada gelinaysaan fiihimaa waxa ku sugan labadaa janno caynaani laba ilood baa ku sugan labadaa iloodoo tajriyaani qulqulaya tajriyaani durduraya ayaa ku sugan fa biayi aalaa'i rabbikumaa tinaya insigoo nicmooyinka rabbigiin toodeebaad tukadibaani aad beeninaysaan fiihimaa waxa ku sugan labadaa beerood min kulli faakiha shay kaste oo la barwaaqa cuno xaggooda waxaa kaga sugan zawjaani laba nooc min kulli faatiha wax kastoon la gaasha cunin oo labnaansho lagu cuno xaggooda waxaa kaga sugnaaday zawjaani ay sinfaan fabiayi biayi aalaa'i rabbikuma nicmooyinka rabbigiin toodeedaa tukadibaani aada beeninaysaan mustaki'iina xaala yihiin bay u sugnaadeen jannadaasi kuwii ku dhacabiida mutaki'iina xaalayintuu ku dangiiga amba iskaga dhacdiida amba ku jiifa calaa furush firaashyo firaashyadaasoo badaa'inuhaa hoostoodu min istabraq xariirta dhalaasho uu yahay amba min istabraq xariirta adag uu yahay waa nooc xariirta ugu wanaagsan furaashka hoostiisii ayaa waxay tahay xariir hadda kaaga waxaa ku jira fuush iyo xig iyo baaldigaag iyo waxbaa ku jira moogti kan xariir baa ku jirta dushiisana maxaad u malaynaysaa shayga lagu guray ee lagu cadeeyey ayaa xariira famaa baalu daahiruha baadinuhaa hoostooda calooshooda min istabraq xariirta dhalaasha uu yahay wajanaljanatayni isu idaafee wajanaaljannatayni labada beerood midhagurashadooduna goosashadoodu wajanaaljannatayni labada beerood midhaha laga gurtaana daanin kii dhowaaday weeye wajanaaljannatayni labada beerood midha gurashadooduna midhaha laga gurtaana daanin daaninkii dhowaaday weeye oo biayi aalaa'i rabbikuma nicmooyinka rabbigiin jin iyo insiga hoostoodeebaad mideebaad tukadibaani aada beeninaysaa fiihinna waxaa ku jira jannooyinkaasoo ku sugan kaasiraaku darfi indhahooda kuwa jaabiyey koobay ninkooda ayuunbay ku egyihiin nin kale uma hanqaltaagaan kaasiraaku darfi kuwa indhahooda jaabiyey oo ninkooda ku ekaaday kuwaasoo lam yadmis aanu bishaaro jabsanin waa jimaaca haweenayda lagaga dhisyo bay yidhaahdeen damsigu sidaa weeyaane kuwaasoo lam yadmis aanu bishaaro jabsanin hunna iyaga aanu u galmoonin insun insi qablahum ayaga hortood iyo walaajaan jinkoona aayadda waxaad ku cadda halkan jinka la yidhaahdaana inuu wax u galmoodo oo galmadaa isku dhalayay ma og tahay ma arkaysaa allah wuxuuli subxaanahu watacaala oo biayi aalaa'i rabbikuma jin iyo insigoo nicmooyinka rabbigiintoodee baad tukadibaana aad beeninaysaa kaannahunna waxaabad moodaa haweenka halkaa ku jira alyaaquut dhagax cad oo dhagax qiimo badan weeye alyaaquutu jawhardaabad moodaa iyo waalmarjaanu luunka yaryar ayaabad moodaa amba jawhar qiimale ayaabad moodaa fabiayi aalaa'i rabbikuma jiniyo insiga oo nicmooyinka rabbigiintoodeebaad tukadibaani aada beeninaysaan haddaba ilaahay waa ka sidaa idiin galaye hal jazaau lixsaani samafalka abaalgudkiisu miyuu yahay ila alixsaanu samafalig mooyaane qofku hadduu wanaag kuu sameeyo waxa uu leeyahy wanaag hal jazaau lixsaani samafalka iyo wanaagsamaanta samaynta abaalkeedu miyuu yahay ila alixsaanu sama wanaag samayn kale mooyaane fa biayi aalaa'i rabbikuma nicmooyinka rabbigiisa wadeebaad tukadibaan aada beeninaysaan laba janno oo kale oo masalan uduunkani wuxuu noqonayaa xagga martabada iyo fadiilada oo dadka ayaa kala ajar badan oo kuwanaa ka siindiisa culimada qaarkoodna waxay leeyihin way ka sarreeyaanoo wa min duunihimaa labadaa hortooda waxa ah way yidhaahdeen labada qolba way jiraan wa min duunihimaa waxa ka yara liita labadaa ah jannataani laba beerood amba waxa ka horeeya cusubkadood a ah laba beerood fa alaai aalaa'i rabbikuma shin iyo intiio nicmooyinka rabbigiintoodeebaa tukadibaani aada beeninaysaa labadaa beeroodo ka labadaa janno oo mudhaammataani berow badan way hirayaan hir mawgta mudhaamataani ismu faacil iyo ismafcuul labadaba way noqdaan baa layidhi mudhaamataani hiraya oo hir badan madow ah doog waxaana intay madoobaadeen jeedahay waxa ka baxay oo musheeda madow fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan fiihimaa waxaa ku sugan caynaani baa ku sugan laba iloob ayaa ku sugan labadaa janno labadaa ilooboo nadaakhataani furqanaya nadaakhataani furqanaya ayaa ku sugan ee fabiayi aalaa'i rabbikumaa jin iyo insigow nicmooyinka rabbigiin toodeebaa tukadibaani aada beeninaysaa fiihima waxa ku sugan labadaa janno faakiha baa ku sugan khudaar iyo wa naqlun timir iyo wa rummaan baa ku sugan noocuu yahay ilaahay bay naga yaqaana magiciisun baynu garanaynaaye fabiayi aalaa'i rabbikumaa jin iyo nicmooyinka rabbigiin toodeebaa tukadibaan aada beeninaysaa fiihinna waxaa ku sugan jannada dhexdooda khayraatun waa jamcu khayra amaba khiyara khayraatun kuwa akhlaaq wanaagsan baa ku sugan khayraatun kuwa akhlaaq wanaagsan baa ku sugan xisaanun waa jamc soo taksiira tagsiira mufradkiisu waa maxay xasnaa wey waa mid qurux badan insaan oo qurux badan ay xasnaau fabiayi aalaa'i rabbikuma jiniga insiga u nicmooyinka rabbigiisooda baa tukadibaani aada beyninaysaan xuurun ka bedel khayraadka ka bedel xuurun kuwa cadcad baa ku sugan ambaba quruxdoodu ay wax ka wareeriso maqsuuraatun kuwaasoo lagu xabisay amba lagu ekeeyey fi lkhiyaami guryo taanbugi ah maqsuuraatun kuwaasoo lagu xabisay amba lagu ekeeyey fi lkhiyaami fabiayi aalaa'i rabbikumaa jiniyo insigo nicmooyinka rabbigiintoodeebaa tukadibaani aada beeninaysaan inay guryahooda iska joogaan baa u wanaagsan tii jannada joogtay baa maqsuura ku camhugta ah waa khiyaamu luclu khaymad weyn bay iska leedahay guri weyn hmm. lam yadlis kuwaasaanu bishaaro jabsanin huna ayaga addabtu fii luqati alcarab waxaa la yidhahdaa diija markaa galmo kastoo dhiig sababsadaa la yidhaahdaa galmoo dhanna way noqon karaysaa marka lam yadmid aanu bikaaro jabsanin hunna ayaga insun amba aanu kala goosanin dheh dabtaa u taqaano qablahum ayaga hortood insi iyo walaa jintoona fa biayi aalaa'i rabbikuma jinka iyo insigow nicmooyinka rabbigiintoodeebaad tukadibaani aada beeninaysaa muttaki'iina xaalay yihiin ku sugnaadeen kuwi ku dhacadiida calaa rafraf gogol culamada qaarkood aan rafraf waxay la yidhaahdaan sariirahooda ayaa waxaa laga silulayaa gogol oo sariirta lafteeda daahyale waa sariir cashaa'iba midkaarka sameeyey miyaad garanaysaa ma garanayno calaa <clears throat> rafrafin ayay ku sugan yihiin maaragtay gogol dheh amaba mustayaal bay culimada qaarkood ay ku fasirayaan ay odhanayaan ma arkaysaa taasaa ilaahi wuxuu leey subxaana wa tacaala ayay ku sugan yihiin calaa rabba ayay ku sugan yihiin gogol khuburin dooga ah waa doogadaasi weeyaan mufasirayaal waa rogagaa weeye iyo waa cabqariyin gogol la yaab leh sidaa dhe dhemisto maaha mawti sida kursiyin aba loo yidhaahdo cabkariyin waa bukadu ahlujanna baa la yidhaahdaa laa ballaka fadlubuha waa kii xasan albasri lahaa hor guuldarayska kuwaa doonta ma ogta waa fanaasik cajiib ah wa cabqariyin fustayaal layaab lede xisaanin oo wanaag badan cabqara waxay leeyihin waa magaalo jinku deganaa qaar baa yidhi wax kastay carabtu la yaabaan waxay odhan jireen suroma cabqara ayaa lagu sameeyey oo wax kastoo la yaab leeyi sida soomaalidu waxay la yaabaana cajiibka walaaya ay odhan jireen oo biayi aalaa'i rabbikuma jin iyo nicmooyinka rabbigiin toodeebaa tukadibaan tabaaraka wa uu kor noqday bakayrkiisa ayaa batay ismu rabbika rabbigaa magaciisa rabbiga ka sifeen waa sifatu lirabbi rabbiga diljalaali weynaanta u saaxiibka ah iyo walikraam maamuusidka labadan magac rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa uu yidhi ilaahay ku barya oo aad ugu celceliya waxaa kaloo sugan rasuulku markuu salaada ka baxo laa yaqcudu laa yaqcud yacni bacda asalaati ila biqadri maa yaquul allahuma anta asalaamu wa asalaamu tabaarakta daljalaali walikraam waxayina bisalam waa abtin laa daara salaam kada wakada wakada wakada waa saxa marka iska inta yare saxiixa ah iska qabso bismi illaahi raxmaan raxiim suurat alwaaqica alwaaqica waa magac ka mida magacyada uu qiyaamuhu leeyahy waaqicaa la yidhaahdaa qaaricaa la yidhaahdaa saakhaa la yidhaahdaa baamaa la yidhaahdaayo aazifaa la yidhaahdaayo waxaasoo dhan dawaa guldaro inagu soo socotay iyo arrin la yaab la wey aakhirin habeen walba waa daciif xadiiska yidhaahda man qara'a suurata alwaaqica kula suurati alwaaqica kula laylati lam tusibhu faaqatun abada wax faqri la yidhaahdo wadaado ku daalaso maad arag ishaaradu kaga cararayaa ma ogtahay adeer ma ansixin daciif daciif daciif xadiiska bismi illaahi araxmaan iraxiim allah wuxu uhi idaa waqacat markay dhacdo alwaaqicatu sii dhacaysay idaa waqacat markay dhacdo alwaaqicatu sii dhacaysay laysa uma ahaanin liwaqcatihaa maaragtay dhicitaankeeda liwaqcatihaa dhicitaankeeda umay ahaanin kaadiba mid beenisaa mid beeninaysaa umay ahaanin ay laysa uma ahaanin liwaqcatihaa ay fii waqcatihaa dhe haddii daraf aynu ka dhigno nafsu nafna umay ahaanin kaadiba beenisa waa xaqiiqa dhici doonta weeye amba laysa uma ahaanin liwaqcatihaa dhicitaankeeda kaadiba beenin masder baa waynu ka dhignay suurada ismiga faacildaha ku yimaade e hiya iyadu khaaiba kii hoos u dhigta weeye qowm ayay hoos u dhigi hiya iyadu khaaiba kii hoos u dhigi doonto rag weeye raafica kii koryeeli weeye qaar kale labada mascuud baqadar raafica kii koryeeli weeye dadka qaarna hoos bay u dhigi qaarna kor bay idaa ruddat marka la ruxo amba la jiljilo alardu arlada marka la jiljilo rajjan jiljilid ruxid marka la ruxo wa bustat la futeeyo sadaqiiqda iyal marka laysku daro saliid amba subag waa futan weeye cajiimid wa bustat la cajiimo amba la futeeyo aljibaalu buuraha bastan cajiimid amba futayn amba wa bustat la saydho aljibaalu buuraha la saydo bastan saydhin amaba wabustat la socodsiiyo aljibaalu buuraha la socodsiiyo bastan socodsiin oo fakaanat ay noqoto ay fasaarad ay nahaato habaa'a siigo bood ay noqoto munbastaa la saydhay oo wa kuntum ay wasirtum oo bimacnaa saara kaanadana oo wa kuntum ay wasirtum aada noqotaan aswaaja noocyo aad noqotaan qaybo alaaa aad noqotaan saddex qaybood aad kala noqotaan saddexdii qayboodna waa kuwan fa asxaabu almaymana midigta asxaabteedu ma waa maxay asxaabu lmaymanati midigta asxaabtoodu waa maxay haddaba asxaabulyamiin maxaa loo yidhi kitaabkaa laga siinaya dhinaca midig maya dhinaca midig bay marayaan oo waxay xaggaasay jannada ka gelayaan maya dhinaca nebi ibraahim bay fadhiyaan waa la yidhi wa asxaabu lmash'ama ridixda asxaabteeduna maa maxay yihiin asxaabu lmash'amati bidixda asxaabteeduna kitaabkaa laga siinaya dhinaca bidix bay marayaan intan dhaafay gelaya nebi ibraahim bidixdiisay fadhiyaan halkaan meerkuka fadhiyeen waasaabiquuna kuwa dhaqsaday ee khayrka u degdegay asaabiquun takriirku taakiid buu keenayaa alsaabiquuna ee degdegay ee khayrka u dhaqsaday kuwa saabiqiinta la yidhaahda ulaa'ika kuwaasi khabarkii halkaa dhigoo almuqarabuuna kuwii la dhoweeyey wey ilaahay agtiisaa loo dhoweey fii jannaati naciim naciimo jannooyinkeeda ayay ku sugnaadeen kulla kuwaasi waa koox min alawaliina ummadihii hore ka mida ummadihii hore oo dhan marka laysu geeyey wa qaliilun in yar weeye oo min alaakhiriina kuwa dambe ka mid oo ummadan ah amba sunna waa koox min alawaliina ummadan awalkeedii ka mida salafu saalixi amba quruntii mufadalada ahay wa qaliilun in yar weeye saabiqiintu oo min alaakhiriina ummadan kuweeda dambe ka mid ah calaa sururin bay ku sugnaadeen sariirhum ayagu calaa sururin sariira korkood bay ku sugnaadeen sariirahaasoo mawduuna la xarbay oo qurxinta xarab mawduuna la xarbay muttaki'iina xaalay idinku ku dhaxalidee ku sugnaadeen calayhaa sariiraha korkooda mutaqaabiliin xaalayhin kuwaswada ogol ay iska soo hor jeedaan iskhilaafsanayn mutaqaabiliin xaalayhin kuwaswada maara qaabilsan oo aan maaragtay aan isnecbayn yaduufu waxa wareega u adeega calayhim ayaga waxa u adeega u shaqeeya wildaanun inamo kuray mukhalladuuna la waariyey oo aan jaboobayn daadaha caruurnimadun bay ku jirayaan mukhalladuun la waariyey biakwaabin bay la dawaafaan biakwaabin bay la dhex maraan koobab iyo wa abaariqa shilaabi ibriiqo qaar naafus leh iyo wa abaariqa koob dhega leh iyo qurduub meel min maciinin mid socda iyo qulqulaya xaggooda ka haleeshaanba sharaab la cabayo min maciin khamri daahir oo nadiifa ah wey wa kaasin bay la dawaafaan khamr min maciinin ila qulqulaya oo muuqda xaggiisa ka ah waa wadi maaha kan addunyadu noocan uu leeyahay oo ilaahay baa diida wuxuu ihi laa yusaddacuuna laguma dhafoor xanuujiyo sabcigu waa dhafoor xanuunsadac ay bisababihaa sharaabkaa sababtiisa cabidiisa walaa yunfikuun kumana siqaamaan wafaakihatin biakwaabintaa ku xid wafaakihatin bay la dawaafaan ay la dhex maraan khudrad faakihadaasoo mimaa kii ka mid ah amba mimaa kii ah yatakhayaruuna ay doortaan wa laxmi bayrin shimbiro hilibkood bay la dawaafaan wa laxmi bayr shimbiro hilibkood bay la dawaafaan oo min nookii ah mimaa shay ah yashtahuuna ay doonaan wa xuurun walahum waxay leeyihiin xuurun kuwa cadcad aba quruxdooda wax ka horeeriso ciin oo indha qurux badan kuwaasoo ka amhaali lulu'i luulka sidiisa oo kale ah miligiisa ah ka amhaali lulu luulka miligiisa oo kalea cadaanta luulka almaknuuni la ilaaliyey jazaa'an baan kaa loo siin doonaa abaalmarin bimaa lagu abaalmarinayo kaanuu ay ahaan yacmaluuna kuwii sameey laa yasmacuuna ma maqli doonaan fiihaa jannada dhexdeeda lahwa hadal maalaayacni ah baaalaqda soomaad maqan lahwa hadal maalaayacni ah mabaatila kuma maqli doonaan iyo walaa ta'siima dembi toona dembi laysku fiiriyo dhibna kuma maqli doonaan ilaa laakinada yasmacuuna waxay maqli doonaan qiila hadal bay maqli doonaan shabadan salaaman salaama salaam bay maqli doonaan wy saanun bay maqli doonaan wax kale maqli maayaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wa asxaabu lyamiin midigta asxaabteed maa waa maxay asxaabu lyamiini midigta asxaabtoodu maxay yihi halkay iyaguna ku sugnaadeen fii suburin bay ku sugnaadeen gob hoostii gobkaasoo maqbuub la qodax tiray ilaa qodaxa maqbuubin la qodax tiray wa dalxin bay ku sugnaadeen geed weyn oo damal ah oo manduubin midhihiisa la taxay amba wa dalxin muus ayay ku sugnaadeen manduudin la taxay oo muuska midhihiisu waa kuwan taxma ee gacanka raaca wa dillin har bay ku sugnaadeen mamduudin la jiiday oo aan gabalba ka dhicin oo raxibo ku soo bixin wa dhillin bay ku sugnaadeen hada mamduudin la fidiyey wa maa in bay ku sugnaadeen biyo maskuubin la shubay maskuubin la shubay wa faaki'atin bay ku sugnaadeen kasiira fara badan laa maqduuca mid la faakihadaasoo laa maqduucatin mid la goynaya aan ahayn iyo walaa mamnuuca mid la diidaya koono iyana diidi mayso laguna diidi maayo wa furushin bay ku sugnaadeen furaashyo marfuuca la kor yeelay innaa annagu ansha'naa waxaanu abuuray hunna haweenkii oo haweenkan xaggee lagu soo sheegay waxay culimmadu leeyihin haddii furaashba la sheego naagna la sheegi haweenayun baa jirta markaas furaashkaana laga fahmaya haweenayda maaha inaa anagu anshaana waanu curinay hunna haweenkii waata kuwii firaashyadan lahaa in shaaa abuurid baanu abuurnay amba haweenkii adduunyada joogay inaa anagu anshaanaa waanu abuurnay hunna ayaga inshaaa abuurid oo mid kastoo gabowday amaba dee taqaaqubse iyo islaan kaste ayaanu dib u abuurnay baa ilaahay leeyi waa kuwii bini aadamka ahaa oo fajacalnaa waxaanu ka dhignay hunna haweenkii abkaaha cadrabo hablo cadrabaa amba bikradaa baanu ka dhignay curubaa oo rag jecel inay adduunyada maaragtay ku yara adkaayeen baa laga garanaya curubaa oo rag jecel atraaba oo isku wada da-ah amba isku wada fih ah oo habarteeda iga gabowdi ma jirto yafcaal yamiini baan u abuuray anshaanaadaa ku xidh liasxaabi ilyamiini baan u abuuray meydka asxaabteeda sunna waa koor kuwan min alawaliina kuwii koore ka mida wa waa qayb min alaakhiriina kuwii dambe ka mida ummadaha aad ba ugu badan yihin baa leh subxaana wa waasxaabu shimaali bixda asxaabteedu maa maxay weeye asxaabu shimaali asxaabu shimaalkuna maxay yihiin xaggay ku sugnaadeen fii samuumin kulayn bay ku sugnaadeen baa ilaha leeya fii samuumin cadaab bay ku sugnaadeen iyo wa xamiim biyo kulul iyo wa dillin xaj min yaxmuumin diiq madow ah yaxmuum waa diiq madow min yaxmuumin diiq madow ah dii halaain shucabin laa daliil uu shiraya isagaa markuu farabatuno ay samaynayaa qaybood badan maaragtay min yaxmuumin diiq madow laa baaridin mid qabo waan ahayn iyo walaa kariimin mid wanaagsan toona allaba deed har wanaagsan loo lacno amba dembigana wuu har wanaagsan yahay hakaga labada midnaba malaha inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika hadda horteed cadaabkan hortii waxay ahaayeen mutrafiina kuwii iska barwaaqaysta adduunyadu la tagtay mutrafiina bay ahaa kuwii iska barwaaqaysta bay ahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen yusiruuna kuwii daa'ima ee aan ka guultegin yusiruuna kuwii ku nagaada bay ahaayeen cala alxinsi dembi alcadiimi weyn wa kaanuu waxay yaquuluuna kuwii yidhaahdo marka labalaydin soo celinaya aidaama marka mitnaa aanu dhimanno wa kunnaa aanu noqonno turaaba ciid iyo wa cidaamaa lafo ainnaa anagu lamabcuusuuna kuwa lasoo saari doono miyaanu nahay sidaasay odhin jireen bay allah leeyi subxaana watacaala aabbayaashayana miyaa la soo aw aabaaunaa miyaa la soo saari aabbayaashayada alwaluuna horeeye qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina alawaliina kuwii hore iyo waalaakhiriina kuwa dambaba lamajmuucuuna kuwii la kulmi weeye ilaa miiqaati yawmin maalin magasheed baa loo kulmin doonaa xilligeed ilaa miiqaati yawmin maalin baa loo kulmin doonaa maalintaasoo macluum la yaqaano uma kulminta dabadeed inakum idinku ayuha adaalluun kuwii nanlunsan almukadibuun ee xaqa beeniyayow la aajiluuna kuwii ka cuni baatihin min shajar dhir xaggeed baad ka cuni doontaa shajara ayayna awal arkiisa laakiin ay dhir fara badan tahay baa iminka jamaca balee min shajarin dhir xaggeed ayaad daaqi doontaa dhirtaasoo min saquumin ah mid lagu marjado waa geed maareedkii shaxiimo dalkankiisa ka dhexisa mid lagu marjado famaanicuuna kuwii ka buuxin doona ayaa tihiin minhaa geedkaa waxaad ka buuxin doontaan albudun caloosha ayaad ka buuxin doontaan fashaaribuun waad cabbi doontaan calayhi korkiisa min alxamiim biyo kulul baad wax ka cabbi doontaan fashaaribuun waad cabbi doontaan biyahaa kulul shurba alhiin sida geel haraabay oo kale shurba alhiin geela haraabay oo kale cabbidiisaad wax u doontaan iyaamka waxaa la yidhahdaa waa cudur geela ku dhaca oo geela marka xanuunkaasi ku dhaco kama dherga baa layidhaha biyaha oo sababa codsanaado fashaaribuun oo idcabbi shurga alhiil jeel harraabay oo kale maaragtay casidiisayduna cabbi doontaan haadaa kani nuzuluhum sooryadooda wey haadaa cadaabkaasi nuzuluhum waa sooryadooda yowma addiini abaalmarinta yoomkeeda yowma addiini aljazaa abaalmarinta yoomkeeda ayay halkaa geli doonaan baa allah yidhi subxaanahu watacaala saas ayay gelayaan naxnu anag ayaa khalaqnaakum idin abuuray ilaahay barashida naxnu anag ayaa khalaqnaakum idin abuuray falawlaa tusaddiquun ay fahal laa tusaddiquuna maad ilaahay rumaysaan ilahay wuxuu idin farayo falawlaa tusaddiquuna ay fahalaa tusaddiquun afara'aytum bal ka warama maa tumnuuna biyaha aad faydhaan intaad ka raaxaysato un haweenayda ku dhaca afara'aytum bal ka warrama maa biyaha ka warrama tumnuna asaydha waydna a antumma idinka ayaa takhluquuna abuura hu biyahaasi ma idinkaa ilma ka soo saara am naxnu alkhaaliquun mise annaga ayaa abuura aga abuurta waa la garanaya adiga goorma kugu dambayso bs a naxnu ana ayaa qadarnaa qadarnaa oo la akriyaayo la taksiisiyo qadarnaa waxaanu ku qadaray baynakum dhexdiinna almawta baanu ku qadaro wamaa naxnu annagu maanaan ahaanin bimasbuuqiina kuwa laga adkaanayo amba lagaga horay maarata lagaga qaalib noqonayo maanaan ahaanin maxay lagaga qaalib noqonayo calaa an nubaddila inaanu ku bedelno maaragtana lagaga adkaan maayo calaa an nubaddila inaanu ku bedelno amhaalakum idinka oo kale oo wanunshi'akum idina aanu idin abuuro fiimaa waxaanu idinku abuuro laa taclamuuna aydaan garanayn laba tafsiir baa la saaraayo mar calaa an nubadira waxaynu ku xidhaynaa qadarnaadaasaynu ku xidhaynaa marna bimasbuuqiina baynu ku xidhaynaa labada tafsiirna way jiraane naxnu annaga ayaa qadarnaa ku qadaray baynakum dhexdiinna almawta baanu ku qadaray oo qaarkiin baanu dilaynaa qaarkiinna waanu noolaynayna maxaanu ugu qadaray calaa an nubadila si aanu ugu bedelno calaa an nubadila si aanu ugu bedelno amhaalakum idinka oo kale oo markaanu idinka idin dilno qaar kaluun baanu noolaynaynaa oo wanunshiakum idinna aan idinku abuuro fiimaa wax laa taclamuuna aydaan garanayn ibnu jariir adabari baa tafsiirkaa isagu saaray oo wuxuu leeyahay waa taqdiirkan mawtku qaarno way dhimanayaan qaarna meeshii bay imanayaan culimada qaarkoodna waxay leeyiin bimasbuuqiinadan ay ku xidhmaysaa saasaana dad badan baad moodaa wamaa naxnu anagu ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga adkaan doono amba laga wahsi gelin doono maanaan ahaanin maxay laga wahsi gelinayo calaa an nubadila inaanu ku bedelno amhaalakum idinkoo kale intaan idin halaagno oo wanushiakum idinna aanu idin abuuro fiima makhluuq kale aanu ku abuuro laa taclamuuna aydaan garanayn oo wax kale aanu idinka dhigno maaragtay annaga taasi mid diidayo ambana lagaga qaalib noqonaayo ma aha ba ale istixaara wallaahi laqad calimtum waad ogsoon tihiin an nashcata abuurkiibaad ogsoon tihiin aluulaa hore abuuridiinnii hore waad garanaysaa falawlaa tadakkaruun ay fahallaa tadakkaruuna maad waasataan maad xasuusataan abuurkiinnii hore maxaad u xasuusan laadiin afara'aytum bal ka warrama maa taxrusuuna waxaad beeraysaan xarsi waa qodid dhulka la qodaya waa shaqu lardi wa isaaratuhaa waalbadru fiiha dhulkaynu qodaynaa bes iniyaha ayuun baynu ku saydnaa fara'aytum bal ka warrama maa taxrusuuna waxaad qodaysaan a antum idinka ayaa tasracuuna soo saara hu geedkan aada aasteen a antum ma idinkaa soo saara dheh hu geedkan aada aasteen am naxnu mise annaga azaaricuuna kuwa soo saara ah waryaa soo saara obeertibada ciidiina ku saydhay low nashaau haddaanu doonno lajacalnaa waxaanu ka dhigi lahay hubkanaad beerteen xubaama burbur wax kallalanun baanu ka dhigi lahay xubaama dumaa caws baaba baaba'ay oo un baanu ka dhigi lahay markaanu ka dhignana fadaltum waxaad ahaan lahaydeen dheh abaltum waxaad ahaan lahaydeen tafakahuuna kuwii yaaba tafakahuun qaar yaab waad yaabi lahaydeenu amaba tafakahuuna ay kandamuuna kuwa murugooda waad murugoon lahaydeenoo markay beertu kaa baabaado oo maxaa odhan lahaydeen innaa annagu lamugramuun kuwa la qaameeyey baanu nahay waana la qaameeye un innaa annagu lamugramuuna kuwa la qaameeyey baanu nahay bale naxnu annagu maxruumuun kuwa la qadiyey baanu nahay maxruumoon la qadiyey oo haba la siin afara'aytum war ka warrama almaaa biyaha ka warrama alladii biyaha tashrabuuna aada cabbaysaan tansanitaanka aada u magaa soo saaraya abad garrabta kor bal ka warrama almaaa biyaha aladii biyaha tashrabuuna aada cabbaysaan a antum ma idinka ayaa anzaltumuu ka soo dejiyey hu biyahaasi min almuzni daruuraha min almuzni daruuraha maydinka ka soo dejiya am naxnu lmunziluun mise annagaa kuu soo dejiye am naxnu lmunziluun mise annagaa kuu soo dejiyey ah low nashaau haddaanu doonno jacalnaa waxaanu ka dhigi lahayn hu biyahan ujaaja qadaadi baanu ka dhigi lahay aye hydrogen iyo oxygen buu ka kooban yahay soo maaha hydrogen sidiisa haddii ujaaja cagaad baanu ka dhigi lahay falawlaa tashkuruun ay fahal laa tashkuruun mar waxaa la yidhaahdaa waa shukru rabbi licabdihi iyo shukru cabdi lirabbihi shukru lcabdi lirabbihi addoonku inuu rabbigii u mahadnaqo waa maxay wax kastoo ilaahay ku siiye waa inaad ilaahay ku caabudo aanad ilaahay ku caasiyin shukru rabbi licabdihi addoonku in alluhu inuu addoonkiisa u mahadnaqana maxaa la yidhaahdaa camalka yaraad la timaado waa in ilaahay ka aqbalo kuna badhiyo ma arkaysa balkee ka wareemayahay subaan afara'aytum bal ka warrama annaara bal dabka ka warrama allatii naarta tuuruuna aad shidaysaan hurinaysaan tuuruuna aada hurisaan a antum ayaa ansha'tum abuuray shajaratahaa geedkeeda shajaratahaa geedkeeda ma abuuray wageedun bay xaaladku naxnu mise annaga almunshi'uuna kuwii abuuray ma anaga geedkeeda soo saaray adigu magaa ma beertay galool ma beertay abadan xataa merimeri maa soo saarin naxnu annagu jacalnaa waxaanu ka yeelnay haa dabkii balag naartii tadkiro ibro ayaanu ka dhignay misaal bay tahay naartani maxay u taagan tahay adduunyada taalla waxay u taagan tahay ta aakhiro taalla ee bini aadamka oo sugaysa intii samaatay leexataba waa jus qayb ka mid a ah lixdan toddobaatan qaybood marka loo qaybiyo meel ahaan sagaal iyo lixdankii kaleba waxay yaalaan aakhira yaalaan mid kula adduunyada taalla amba elegtera ha noqoto amba nucleer ha noqoto amba balaaye baas wuxuu doonaya ha noqdee intii kale o dhan ba halkaa taalla tafsira baanu ka dhignay wa mataaca faaro iyo manfico baanu uga dhignay kuwe waa kuwa usii baahan ila kuwa degenimada u baahan yihiin lilmuqwiin kuwa lama degaanka dega marat lilmuqwiin kuwa cidlada degay waa dhul bahgooyaha cidma ah haddaad dab ku hesho khayr wey fasabbix tasbiixsho baa lagu yidhi ismi rabbik rabbigaasii subxaana watacaala rabbiga amba ismiga labada ka sifayn karta alcadiimi weyn subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilah